gaarnimo magaceedana fii hada kullihi laazimu lahu oo hadduu gaal yahay xataa wasayna alinsaana biwaalidayhi xusnan a ilaahay uu yidhi haddii labadaadii waalid inay wanaag ku dhalaalisa walow gaal baa iska ahaadaane macruufkii bay leeyihin marka aabbanimadii iyo wixii kama baxayaan oo nasabkii wixii dhan waa leeyihin maca daalika wax kuguma laha falaw kaana hadduu ahaan lahay bismi اlubuwati aabbanimo magaceeda faqad yariu kii ku dhaxlay aabbanimo hadduu ku dhaxli lahay waria fii hadihi alxaalaati oo dhan u dhaxli lahay laakiin xaalaadkan markii dhaxalkii loo diiday yaan waxaan fahamnay dhaxalka iyo ismulubuwa laba sheegay kala yihi ayib wuxuu yihi marka musanifka midii waa laga jawaabay oo ismulubuwa waa laga jawaabay wa amaa xajbunaa bihi jadka aan ku xijaabnay banil ummi hooyada wiilasheeda aan ku xijaabnay fa inamaa xajabnaahum waan ku xijaabnay bihi biljaddi khabaran aan ku xijaabnay laa bismi lubuwati xadiidaa ku socoro nebiga laga wariyey ou leeyahay macnaha macnihiisa aabba ama awow meel uu joogo awlaadii hooyadii ahayd wax kuma dhexlayaan khabarkaas ani lafdigiisa hadda ma xasuustee yaajiru limaam shaafici khabarkii marka wuxuu noqon karaa inuu xadiid nebigu yahay ama aqwaalu saxaaba oo lagu ijmaacsanyo khilaaf ay laheen khabar buu noqon karaa marka khabarkaas awgeed yaan u niriyay awowgii walaash ilmihii hooyadii ay dhashay lama dhaxlayaano asaa lagu xijaaba khabarkaasaan ku xijaabin maa inay ismu lubuwa ma ah waxaan kugu dheeraadaha lihi wadalika annana anaga annaa annaga naxjubu waan xijaabaynaa bani lummi hooyada caruurteeda bibinti ibni ibnin wiilkii wiilkiisii gabadhow dhalay aan ku xijaabaynaa mutasafilatin gabadhaasoo hoosayso waxaa lidi qariib ma ahba hooyada hooyada maydka dhintay kuwa ku hooyada ah awow kelis laguma xijaabee haddii wax kale loo waayo waxaa xijaabi karta wiilkaada wiilkau sii dhalay wiilkau sii dhalay gabadhiisa yaa dad dhan yaa ka joogto wiilkaad dhashay wiil buu dhalay waa dhintay wiilkii kale wiil buu dhalay waa dhintay wiilkii saddexaadaa gabar dhalay ayib saddexdoodii way dhinteen gabadhaas iyo waxaad ka tagtay iyo laba oo kugu hooyo ah gabadhaas nis bay qaadanaysaa labadaanna wax dhexli maayaan liwujuud alfarci alwaari baa laleeyahay liannahu gabadhaas dakar bay kusoo dhawaatay haddii gabar kale kusoo dhawaan leed way dhici lahay marka maxaad u leedahay awowgii baan ku xijaabnay walaalihii oo ku hooyada ahay aniga waxaama kuu sheegaa baa gabar hoosayso yaa lagu xijaabi karaa ayaga naftigooda marka bismi اlubuwa ma aha in keligeeda lagu xijaabay ma aha buuri ayb taas qaacida waa looga jaabo wa amaa ana anagana lam nanqushu haddaan kama aanan nusqaaminin wa amaa ana anaga lam nanqushu aanan ka nusqaaminin min asudusi aan ka nusqaaminin falasnaa nanqusu اljaddata ayeeyadan ka nusqaamin mayna min الsudus adiga waxaa tiriyey kan aabbaha wuxuu ula mid yahay daa'iman suduska ma hoos mara baa tiri aniga waa saxan ku leeya daa'iman suduska ma hoos maro laakiin waxaa la mid e eh, ayeeyeydii ama abootadii baa lamid ah baa layidhi yidhi ayadana sudus bay wax ku dhaxashaa walaalana ma xijaabi karto haddayba tahay suduska ma hoos maro jadda waaria ah maalan adiga yaa dhimatay hooyadaa ma joogto hooyadaa hooyadeed baad ka tagtay hooyadaa hooyadeed hooyadaa mansiladeeday imaanaysaa sudusa kama hoos marayso nin baa dhintay maalan wiilkiisa iyo wuxuu ka tegay ayayadiis oo xagga hooyada ah taas sudus bay qaadanay shanta kasoo hartani wiilkaa casaba u qaadanay ayada suduskama hoos marin haddaanba la xijaabin ayada sudus ay qaadanayn marka awowga suduskaas qaatay naag baaba la qaadatay buu leeyahay marka faa'iido weyn oo hadda suduskaas uu keenaya ma laha ayb wainamaa facalnaa haadaa midkaan waa samaynay kullahu dhammaantiisa itibaacan aan ku samaynay oo suduskaan waalidka markaan siinayno iyo markan aan wiil gabdhaha hooyada kuwa oo ay kuwa kuugu hooyada aan ku xijaabayno kullu haadaa itibaacan aan ku samaynay oo dadkii naga horeeya ku ijmaaceen ama axaadiid baa ku soo aroortay laa anna xukma aljaddi jadka xukumkiisa uma aanan siin inuu yahay ma aha idaa waafaqa xukma alabi aabbaha xukumkeeda inuu waafaqay fii macnan hadduu ka waafaqay kaana midlahu inuu ahaanaya ma aha fii kulli macnan hadduu awowgii aabbaha meelo badan oo ka waafaqay macnaheedii ma aha inuu aabbaha la mid yahay fii kulli makaan oo lama dhigi karay sidii aabbihii walaalihii loogu xijaabay awogaa loogu xijaabay qaacida ma la dhigi karay laa ana xukma aljaddi inuu yahay ma aha jadka xukumkiisa idaa waafaqa xukma alabi inuu hadduu waafaqay fii macnan hadduu ka waafaqay kaana inuu ahaanay jadkii milahu mila alabi uu ahaanayo ma aha fii kulli macnan walow kaana xukmu ljaddi jadka xukumkiisa hadduu ahaan lahay idaa waafaqa xukma alabi hadduu waafaqo fii bacdi almacaani hadduu ka waafaqo kaana milahu hadduu ahaan lahay fii kulli lmacaani kaana bintulibni wiilka gabadhiisana waxay ahaan lahayd almutasafilatu hoos jirto muwaafiqatan lahu awowgii bay la waafaqi lahayd buu leeyahy haddaan nidhaahdo haddaan nidhaahdo jadka aabbaha meel ou ka waafaqay awgeed yaan aabbaha ah meeshiisa soo dhignay hadday noqon lahayd waxay noqon lahayd gabadhii wiilkaada ou dhalayne in isagana aan bimansilati alab aan ka dhigno maxaa yeelay wuxuu leeyahay gabadhaas hoosayso waxay xijaabaysaa dadkii kuugu hooyo ahay siduu awowgaba dadkii kuugu hooya u xijaabay u xijaabayaa marka meeshaasay ka waafaqday waxay noqon lahayd in la keeno walaa qaa'ila bihi arrintaas wax yidhaahna ma laha kaanat bint libni waxay noqon lahayd almutasafilatu muwaafiqatan lahu jadkii midkii waafaqsan fainanaa naxjubu biha waxaan ku xijaabaynaa bani lummi hooyada waxay ay kula dhashay adigaa dhintay walaalaha oo kugu hooya ay ku xijaabayn wa xukmu ljadine wa xukmu ljaddati ayayda xukunkeedana muwaafiqun lahu jadka waafaqi lahay fa inaa annaga laa nanqus waa ka nusqaamin mayno min asudus oo jadada haddayba dhexlay suduskama hoos marayso jadkana sidaasoo kale aan ka dhignay buuri marka ninkan waxa weeyaan intuu daliishto aayaddiiana waa loo fasiray intii xujo ou qiyaas ahaan u soo qaatayna waa lagu jawaabay marka keliya waxaa u hartay waxaa la yidhi markaan aniga waaba fahmase laygu jawaabe famaa xujatukum alimaam shaafici la weydiiye adiga xujadiina maxay tahay fii tarki qowlina annaga qowlkayna aad ka tagteen naxjubu biljaddi aan ku xijaabaynaa alikhwata aan ku xijaabaynaa aaniri aad ka tagteen maxaa idinku xujaa ah markaas annaga kayna waaba diideen waa aragnaye laakiin adinkana maxaad haystoonoo daliil ah qultu imaamu shaafici waxaan idhi buu idhi bucdu qawlikum qowlkiina fogaashadiisa min alqiyaasi uu ka fog yahay baan qowlkiina uu kaga raajaxsan yahay wax kale ma ah annagaa qiyaaska idinka dhow qowlkiinana qiyaaska waa ka fog yahay qaala ninkii wuxuu idhi famaa kunnaa ma ahayn nuraahu kuwii uu arko ila alqiyaasa nafsahu waxaan annaga haysana qiyaasii ugu habboonay inuu yahay baanba u haysanay buu idhi adigana waxaad leedihiin kaolkiina qiyaaska waa ka fog yahay arrintaasay isku keeni kartaa qaala wuxuu idhi famaa kunnaa ma aanan ahayn nuraau kuwa uu arko u maleeyo ila alqiyaasa nafsahu inuu qiyaaska naftiisa yahay mooye kanaaba qiyaas ka fog ma islahayn buuri qultu waxaan idhi ara'ayta bal iiga waram aljadda waalakha waa mas'alada laysku khilaafsan yahay awowgii iyo walaalkii misla dhaxlayaan mise midkooda mid lagu xijaabayaa ayudlii waaxidun mid ayudlii ma soo dhowaanaya waaxidun mid oo minhumaa labadooda ka mide eh, biqaraabati nafsihi naftiisa qaraabadiis muu kusoo dhowaanayaa am biqaraabati gayrihi ama qayrkiisa qaraabadiis ayudlii waaxidun ma soo dhowaanayaa minhumaa labadooda min haadaas minhumaa ayay sax ku tahay labadooda mid ka mid eh biqaraabati nafsi oo meydkaas mau xariir toos laleeyahay am biqaraabati gayrihi ama qaraabo kaluu kusoo dhowaanaya qaala ninkii warxuu maa tacnii maxaad ula jeeddaa qultu waxaan idhi alaysa miyuusan ahayn inamaa yaquulu ljaddu awowgi inuu leeyahay ana abuu abilmayit mayidka aabbihiisaan aabbo usii ah nin baa dhintay ninkaas dhintay aabbihiis ma joogo horay usii dhintay ninkaas dhinto maanta dhintay aabbihiis horay usii dhintay awowgiisaa joogo awowgiyaa waxau leeyahay maydkan waxaan ku dhaxlaa maydkan meesha yaalla aabihiisaan aniga dhalay saasuu yihi marka qaraabatii nafsii ma aha oo dhihi maayo meydkaanaan dhalay ma dhahayo asiga laakiin maydkaan ninka dhalay baan aniga sii dhalay awow baan u ahay waa qayb saas weeyaan wayaquulu lakuna wuxuu leeyahay ana bnu abilmayit maydkaan meesha yaallo aabbihiisaa i dhalay aniga fiiri ilaan walaalkiis waa moog ninkaan maydka dhinto walaal la yahay wuxuu idhi ninkaan dhinto soo uma jeedin haa ninkaan dhintay aabbihiisaa i dhalay awowgiina waxau leeyahay ninkaan dhintay aabbihiisaan sii dhalay nin dhahi kara ma laha walaalkiina dhihi maayo maydkaana i dhalay ma dhahayo awowgiina ma dhahayo anaa dhalay ma dhahayo laakiin nin kastaba hal waa siduu usoo maray awowgii wuxuu ihi maydkaan meesha yaal aabbihiisaan sii dhalay walaalkii wuxuu leeyahy maydkaan aabbihiisoo dhintay aniga i dhala oo isku aabbaana marka awowku waxau leeyahay aabbahaas adigu ku dhalaan dhalay adigana waxau leeyahay aabbahaas adiga dhashaa aniga ina dhalay anintaana ka soo jeeda labadii marka meesha isaga yimid marka mid kasta saas ma dhahayaa buu leeyahay qaala ninkii wuxuu ihi balaa qultu waxaan idhi wakilaahumaa labadooda yudlii wuxuu ku soo dhowaanayaa biqaraabati alabi aabbaha qaraabadiisa biqadri mawqicihi midka kala makaanadiisa oo minhaa min alqaraaba mid kastaba qaraabay waa u siman yihiin kanna wuxuu leeyahay meydkaan meesha yaal aabbihiisaan dhalay ana maydkaan meesha yaal aabbihiisaa i dhalay labadii waa u siman yihiin buu yidhi maydkaan saas ma tahay qaala nacan buu yidhi qultu waxaan idhi fajcal fajcal waxaad ka yeeshaa alaba almayita alaba waxaad ka yeeshaa aabbahaas almayita ka yeel wa taraka ibnahu uu ka tegay wa abaahu kayfa miiraahumaa min haddaanba iska reebno ninkaan meesha dhintay haddaan iska reebno ninka ay ku soo dhowaanayaan hadduu maanta dhiman lahay say u dhexli lahaayeen ninkan wuxuu leeyahay maydkaan aabbihiisaan dhalay ma dhahaayo aabbahaas ou dhalay oo wiilkaana dhalay hadduu ninkaas dhiman lahay waxay noqon lahayd waxay noqon lahayd maydkaas meesha yaalla wuxuu ka tegay aabbihiis iyo wiilkiis say u dhexli lahayeena layidhi markaan bal aabbahan qaraabo ahan laysgu doodayo kan dhinta iska dhaafa kan ka koreeya hadduu dhiman lahay oy labadan joogi lahaayeen kii awowga awowgahay aabbow noqonaa kii walaalka ahayne wiil buu noqonayaa say u dhexli lahaayeen baa layidhi qaala waxau ihi libnii waxau leeyahay markaas oo walaalkii ahaay maanta wuxuu leeyahay khamsatu asdaasin markii lix maalka loo dhigay shantiisa u leeyahay wali waliabiihi aabbihii oo awowgii ahaay maanta aabba noqdana sudus buu leeyaha lyidhi waa la kala sarreeya soo uma jeedid aabbihii qaraabanima lagu dooday aa maanta la dilay waxaa maal badiyay ninkii walaalku dooday wiil noqday yaa xoolo badiyo shan marka lix marka loo dhigay shan u qaatay aabbihiina sudusow qaatay wiilkiina khamsatu asdaas buu qaatay ayib qultu waxaan idhi faidaa kaana alibnu haddii uu yahay wiilkii awlaa kii ka owlaysan oo ku fiican bikahrati almiiraahi dhaxalka badigiisa min alabi hadduu ka badan yahay aabbihii nin baa dhintay aabbihiis iyo wiilkiisuu ka tegay wiilkii baa dhaxal badan aabbihii sudus ou qaatay lix marka loo dhigay qayb uu qaatay shantii kale ninkaana qaatay haddii saas ay tahay oo wa kaana alahu min alabi wa kaana alahu ou ahaaday ahaasoo min alabi ka ahaaday alladii yudli اlahu biqaraabatihi alladii aabbaho yudli اlahu uu ku soo dhowaanay biqaraabatihi lianna walaalkan maanta wuxuu leeyahay maydkan aabbihiisa hay dhalay aabbahaasuu kusoo dhawaado hay marka walaalkii wuxuu kusoo dhawaanayaa maydkaa dhintay aabbihiisu kusoo dhawaanaya dhalay u leeyahay waljaduna waxau noqday abulabi aabbahaan dhintay aabbihiisu u yahay abulabi buu ahaanaya oo min alabi ka ah alladii abbaho yudlii biqaraabatii jadka qaraabadiisu kusoo dhawaana kamaa wasafta saas hadday tahay kayfa xajabta alakha biljad kayfa xajabta alakha walaalkiisaad u xijaabtood meesha ugu tuurtay biljaddi aada ugu xijaabtay oo tirjadkaa wax qaadanaya walaalka wax ma qaadanaya qaadanaysaad ku dhihi kartaa markaan ninkaan ka baxnay ee kan ay ku soo dhowaanayaan aan dilnay inuu walaalkii wiil isu bedelay inuu xoolihii dhan qaadanaan aan ogaanee say ku dhici kartaa buuri walow kaana axaduhumaa midkood hadduu ahaan lahay yakuna yakuunu inuu ahaanayo maxjuuban bilaakhari midkood haddii midka lagu xijaabaya in baqaa waxaa habboonaan lahay an yuxjaba aljaddu in lagu xijaabi laha bilakh in la yidhaahda jadka wax male walaalkaa wax le in la yidhahda baqiyaas ku dhawaan lahay ee seed kulaadahay walaalihii wax male awowgiia wax le seed kulaadahay qiyaas haddii loo raaco kanaaba kaga dhow liannahu akii awlaahumaa asaa wanaagsan bikahrati miiraahi aladii yudliyaani macan bikahrati miiraahi aladii shaksiga miiraadkiisa badigiisa ku owleysan yahay aladii shaksigo yudliyaani ay ku soo dhawaanaya macna oo ninkan hadda kan aan kuu sheegay waay waxay ku soo dhawaanayaan maydkaan dhintay aabbihiisaa lagu soo dhawaado waayo maydkaanna kan aabbo u yahay kana wiilbuu u yahay marka kanaa dhaxal badan oo khamsatu asdaaskii aan lahayn waayo marka liannahu akhii awlaahu asaa awlay ahaan lahay bikahrati miiraati aladii shaksiga dhaxalkiisu ku owlayn lahay yudliyaani macan ay ku soo dhowaanayaan waa aabba ninka dhintay aabbihiis weeyaan biqaraabatihi bisababi qaraabati ow tajcala inaad u yeetay ahaan laheed lilakhi abadan aab walaalkii waxaad u yeeli laheed khamsata asdaasin maalkii oo lix loo dhigay shantiisa aad sii lahayd waliljaddina sudusan aad sii lahayd buuri haddii qiyaas ahaan loo qaato jadkaaba hoos mari lahay ama lagu xijaabi lahay iskaba dhaaf in la yidhaha jadkaa walaali lagu xijaabayaa qaala wuxuu ihi famaa manacaka min hada alqowl aniga kaygii waaba maqlo duurkaad marsiisay qawlkaan adiga addeertaan maxaad u qaada waysaod udhihi waysay awowgii waa la xijaabay oo walaalihiyaa lagu xijaabay ama ma ahe walaalihiyaa ka dhaxal badan oo awowgii wax yar u helaya maxaad u dhihi waysood hadda leedahay waa wada qaybsanaya maxaad u leedahay qultu waxaan idhi bu imaamu shaafici kullu lmukhtalifiina kuwa iskhilaafsan dhammaantood mujtamicuuna waxay ku ijmaacsan yihiin calaa ana aljadda walaal awowgii maca alakhi markuu walaalkii la joogo miluhu inuu leeyahay milu lakhi aw akharu xadan minhu inuu ka badan yahay wuxuu leey ani qowl iskama bilaabo karo horyaan kugu soo sheegay waxaa weeyaan mas'alada haddii laba qowl laisugu khilaafo qowl saddexaad adiga ma keeni kartid haddii saxaabadii oo dhan laba qowl ay keento adiga labadii qowl qowl kale makala dhexbinkood qowl saddexaad ma keeni karti waxau leeyay dadkii naga horreeyey oo dhan yaa jadkii waxay ka yeeleen imaa inay walaalkii kala mid dhigaan iyo inay ka dhigaan jadkii midka dheef badan aniga marka waxaa laazimi u noqday inaanan dhihin walaalkii aka aa ka badan awowgii ama waa ama eh, ama waa lagu xijaaba ma dhihi kara buuri liannahu laa qaa'ila bihi qablii nin iga horreeyo arrintaas yiri ma jirto qultu kulu lmukhtalifiina mujtamicuuna waxay ku ijmaacsan yihiin calaa ana aljadda oo maca alakhi la joogo walaal iyo awowba isla joogo inuu leeyahay milu milu lakhi jadkii inuu leeyahay walaalkii dheeftiis oo kale aw akharu xadan minhu inuu ka badan yahay mooye marka falam yakun lii iyo ma lahaani cindii aniga agtayda khilaafuhum inan khilaafa ma lihi laakiin labadaas midka raajaxsan ina mid qaata unbaa igu haboon wala dahaabu ila alqiyaasi qiyaasna inan utaga ma lihi waalqiyaasuna mukhrijun ou yahay kii ka bixinayo min jamiici aqaawiilihim aqwaashoodii waxaanan ahayn oo dhan hadduu iga bixinayo inaan aniga keensada ma banaano marka sidaa daraaddeedan waxaan leeyahay jadki walaalihii ama waa la qaybsanaa ama qaybta fiican uu leeyahay marnaba waxa weyaan walaalihii lama ridi kara saasaan idhi woy wadahabtu waan tagay buu yidhi oo waan qaatay ilaa ihbaati اlkhwati walaalihii in la sugo maca aljaddi awowga ayagoo la joogaan in la suga dhaxalkoodaan qaatay wadahabtu waxaan u tagay ilaa ihbaati اlkhwati walaalaha sugitaankooda maca aljaddi أwlى الأmrayn inuu labada amar kooda fiican u yahay waa limaa wasaftu waxaan kuu soo tilmaamay oo min adalaa'ili min adalaa'ili tusaalayaalkaa alatii tusaalayaalka awjadanii halqiyaasu qiyaaska uu i ehaysiiyey qiyaaska wuxuu i tusiyey yaa waxaa ii caddaysay walaalihii iyo awowgii inay wax isla dhexlayaan maca ana dahabtu ilayhi midka aniga aan qaatay oo walaalkii iyo jadkii waxa la isla dhaxal sii ahayd qowlu lakari badiga qowlkoodii waayo oo min ahli lfiqi fiqi ahalkiisa kamide eh, bulbuldaani joogaan qadiiman waxadiian haddana akariyada min calaamaati tarjiixi lwajhi an yakuuna calayhi ljumhuur yaa ka mid e marka dadka badigiisana kanay qaateen qiyaaska badigiisana intuu la jiraa wabittaali waxaan idhi yuuratu ljaddu ow yuwarahu ljaddu maca alikhwa saasaan lehay buu uri waxaa iisii dheeraada buu uri maca ana miiraata alikhwati walaalaha dhaxalkooda haabitun fi lkitaabi wain kaanuu ikhwata rijaala wanisaءa falidakari milu xadi unthaynayni bal walaala hadday yihiin oo barax maran oo wiilal iyo gabdhaba le falidakari milu xadayn walaa miiraata liljaddi fi lkitaabi qur'aankane kuma jiro meel jad waxaa lagu siiyo laleeyahay waliaabaweyhi likulli waaxidi minhuma sudus yaa la sheegay aabbana waa aabihii ku dhalay laakiin jadka waa un looga qiyaasta mooye nas looma sheegin buuri wa miiraahu likhwati dhaxalka walaalaha ay leeyihiin ahbatu asaa sugnaan badan fi sunnati nabiga xadiidkiisana min miiraati ljad oo axaadiidta walaalaha la dhaxalsiiya dhehayso yaa badan haddii axaadiidta awowga hala dhaxal siya dhehaysa lasoo qaato marka si kastaba imaha ma haayo buu leeyahay si aan walaalihii ku rido awowga keligiisna aan dhaxal siiya ma haayo buu leeyahay qaala almusanifu raximah llahu tacaala faqaala qad samictu qawlaka fi اlijmaci wاlqiyaasi bacda qawlika fi xukmi kitaabi اllahi wa sunati rasuulih ara'ayta aqaawiila asxaabi rasuuli اllahi ida tafaraquu fiiha musanifka waxaa la weydiiyey waxaa ka mida madhabta asiga uu qabo iyo ra'yigiisa raajixa ah markii loo fiiriyo aqaawiil الصaxaaba aqaawiil jamcu aqwaal wاlaqwaal jamcu qowlin صaxaabana jamcu صaxaabiyin weeyaan marka صaxaabi waxaa lagala jeedaa markii saxaabi la yidhaahdo ama saxaabatu rasuulillaahi markii la yidhahdo maxaa lagala jeeda saxaabi waxa weeyaan man laqiya binnabiy sala allahu alayhi wasalam xayan wamaata cala alislaami wain takhallalathu ridda baa la yidhahda marka saxaabi waxaa la yidhaahdaa ninkii nebigoo nool la kulmay calayhi salaatu wasalaam man laqiya marka la man ra'aahu lama dhihin baa layidhi man laqiih waxay ku fiican tahay liannahu saxaabada waxaa jira dad indha la ah oo saxaabi ah marka nebiga ma arki karin laakiin way la kulmeen marka man laqiya binnabiy sala allahu alayh wasalam nebiga ninkii la kulmo walow laxdaba ha noqoto nebiga ninkii hal laxda ama daqiiqaba nebiga kula kulmo asigoo muslim a ah ninkaas wamaata cala alislaam markaa haddana haddii ninkii uu waxaa weeyaan man laqiya binnabiy alayidhi ninkii asoo muslim ahaa nebiga waktigiisa jiray ee nebigana aan la kulmin oon aan u imaanin maka uu ku islaamay nebiga isma arkin ama ninkii maalan najaashiga oo xabashiga ahay waa islaamay nebigana isma ayna arkin marka ninkii acraabi ahay ama meel kale ku islaamay nebigana aan la kulmin ninkaas saxaabi lama dhahay marka waxa weeyaan man laqiya binabiy waa shardi laakiin ninkii waktigii nebiga joogay oo muslim ahay laakiin nebiga aan la kulmin saxaabi lama dhahay muslim weeyaan laakiin saxaabi lama dhahay waa qayb ayb man laqiya binabiy sala allahu alayhi wasalam xayan baa la yidhi waxaa ku baxay ninkii nebiga ruya ku arkay oo kale ninkii muslim ahe nebiga ruya ku arkay wax fiican weeyaan oo nabiga calayhi salaatu wasalaam ninkii eh, sigoo habeenkii hurdo arko nebiga wuxuu uri fa ina shayطaana laa yatamahalu bibu shaydaanka nebiga iskuma midayn karo laakiin saxaabi aan noqday dhihi kari maysa nebigaan ruyo ku arkay markaa saxaabi baa noqday maya man laqiya binabiy xaya nebigoo nool markuu noolaay ninkii la kulmay kaasaa la rabaa inuu ahaado ayib musliman qofka haddana nebiga la kulmayo waa nin muslima u ahaadaa markaa waxaa ku baxay qoladii gaalada ahayd ee abulahab iyo abujahal iyo nebiga la dagaalama jireen nebiga nolol way kula kulmeen laakiin markay la kulmayeen dad muslimiina ma ayna ahayn marka waxaa weeyaan ayaga wax laga soo qaadi maayo waxaa lamid eh nebiga ninkii asigoo gaalnimo ku soo arkay asagoo gaal ahay nebiga la dagaalama jirin markuu nebiga dhintay kadib soo islaamay saxaabi la dhihi maayo ru'yadihii hore uu arkayay nebiga nololba ha kula kulmo laakiin kulama kulmin asoo islaam ah oo nebiga calayh isalaatu wasalaam weyneynay wamaata cala alislaam haddana la rabaa ninkaa nebiga nolol ku arkay inuu islaamnimada ku dhintaa la raba waxaa ku baxay ninkii nebiga markii hore islaam ahay ee nebiga la joogay ee markuu nebiga calayhi salaatu wasalaam dhintay kadib islaamkii ka bax gaalnimona ku dhintay ninkaas saxaabi la dhihi maayo liannahu wain ijtamaca binabiy xayan laakinahu lam yamut cala lislaam tawfiiqdaa ka xumaatay nacuudu billah ayib laakiin waxaa la yidhi wain tahallalatu ridda ninkii saxaabi ah sigoo a nebiga la kulmay oo muslim ah markuu nebiga dhintayna qolabaa gaalnimo ku laabatay oo riddadii la yihahdo asxaabu ridda la yihahdo abuubakrna uu la dagaalamay islaamkii bay ka baxeen markii lala dagaalamay shaydaankii ku jiray uu ka baxay islaamkoodii kusoo laabteen marka asoo nebiga muslimana waa la kulmay markuu dhintay gaalnimo noqday waa soo noqday soo noqoshadaas saxaabinimadii way u sugnaanaysaa markaan oo waxa weeyaan maadaama islaamka uu ku dhintay markuu nebiga la kulmayna islaamnimo uu kula kulmay intaa waxay u dhexayso gaalnimadii ahayd waxa weeyaan islaamnimadan ayaa yaa dhaqayso waa u hagaagsan yahay marka saxaabo kuwa dadkaasaa la yidhahdaa man laqiya binnabiy sala allahu alayhi wasalam xayan wamaata calى اlislaami man laqiya bالnabiy muslima wالnabiyu xayun wamaata calى اlislam wain takhallalathu ridda marka saxaabada sideedaba waxa weeyaan ikhtiyaar min allahi tacaala ilaahay baa u doorta iyadoo ay tahay ay muslimiin dadka ay wada yihiin yaa ilaahay wuxuu u doortay saxaabada nabiga calayhi salaatu wasalaam dad gaar ah inay risaalada ay la ximbaaraan waxa weeyaan dad kasta uma qalmaan wabitaali waxa weeyaan sidii cabdullaahi ibnu mascuud wakayruhu ay yidhaahdeen ina allaha nadara fii quluubi اlcibaadi falam yajid qalba aطyaba min qalbi asxaabi rasuuli اllah ou yiri dad wanaagsan ee u qalma saxaabanimada yaa ilaahay inuu yihiin buu ugu doortay marka ugu horayso sidaa daraaddeed waxa weeyaan ninka islaamka lagu dhalay hooyo iyo aabba islaam ah laga dhalay oo islaamka iska qaatay ninkaas waxa waa muslimu daar baa la yidhahdaa islaamkiisa sooma marin tajriba laakiin dadkan waxa weeyaan ayoo gaalnimo ay ku soo horayso oo caadaad iyo acraaf ay leeyihiin yaa waxa weeyaan awaamirtii oo dhan baa ku soo dul degtay yacni tasawar adoo maanta lagu yidhaahdo shaaha ad cabayso oo kale xaaraam waayo saas camalay igu soo degi jirtay aayaadka waxyaalaha ay ku dhaqmi jireen oo dhan baa halhal looga reebaya markaasayna wax taraduda ayna samaynayn waxaa laga yaabaa nin bownaag buu iska qabaa wax buu samayn jiray wixii dhan baa layidhi waxaa weeyaan waa wada tuuraysa markaa mar kasta waxay leeyihin samicnaa wa atacna waxaad qiyaas qaadataa annaga hadda waxyaalo badan oo mukhaalafa sharciga islaamka ku ah yaan caado ka dhiganay oo diintaas hadirtaan aan leenahay waan ku dhaqanaynaa waxyaalo badanoo aan marka loo fiiriyo nusuus ama daliil aan loo haynin yaa laga dhiganaya yaa lagu dhaqmaya marka dadkii aad weydiiso war waxaan sharc islaamkaa daliil ma haysatay halayska dhaaf haddaad tihaahdine ayagoo og inasna ay haysanen laakiin waay ku waxaa ku adkaatay wixii lagu dhaqmi jiray in laga tago waa annagoo muslimiin oo hadda islaamkii iyo diintii naqaano yaa shay yar oon daliil loo hayn mas'aladan tan daliil looma hayo laga taga waa la diidan yahay ummadaasna waxawaa dhaqankoodii oo dhan baa waxaa la yidhi hala bedelo ay diyaar u noqdeen inay ogolaadaan annagana hal mas'alo keli ah mas'alada tan saan sharciga taan bay ka tahay hala dhaaf hadii marka farqiga noo dhexeeya fiiri yani markaabaad dareemi kartaa yani qofka bani aadamka ogolaashada iyo yani ubislaashada iyo iyo iyo maxaan ku yidhaha dhaqanka labay kala yihin sidaa daraaddeed nebiga waxaa weeyaan xaqooda wuxuu ihi khayrulquruuni aw khayru nnaasi qarni uma aladiina yaluunahum uma aladiina yaluunahum midda afaraad maku daray nebiga masameya riwaayaad weeyaan marka qarniga ugu khayr badan ummatu muxamed oo aan la soo bixinayn qarni ka fiican waa qarnigii saxaabada alayhi salaatu nabiga alayhi salaatu wasalaam la dhaqmay ayb nebiga marka ammaan badan buu saxaabada usoo jeediyey oo wax la koobi kara aan ahayn khaalid ibn اlwaliid iyo cabdiraxmaan ibni cawf yaa meel inta isku khilaafeen khaalid ibn waliid waxaa weeyaan markii fatxu maka la furay agteeda dadkii soo islaam ka mid yahay marka cabdiraxmaan ibnu cawfna min asaabiqiin khilaaf yar baa dhex mari nabiga alayh salaatu salaam yaa loo sheegay markaasaa nebigu wuxuu uri laa tasubuu asxaabi asoo khaalid ibn اlwaliid iyo wixii lahal ahoo saxaabada qeybkii dambe soo islaamay kamid a la hadlay yaa nebigu wuxuu uri laa tasubuu asxaabi fainahu law anfaqa axadukum mila uxudin fainahu law anfaqa axadukum mila uxudin laa yablugu mudda axadihim walaa nasiifah yani wuxuu ri haddii aada axadkiina ou la baxo uxud waa jabal weyni badan oo dagaalkii uxud ou ka dhex dhacay jabalkan oo kale xoolo hadduu la bax saxaabada nebigana mud waxa weeyaan hal koomba oo ay la baxeen ma gaari kara buuri fadliga ay leeyihin walidaalika waxaa weyaan liannahu waktigaas la bixiyey iyo duruufta jirtay soo ma noqonaysa islaamka markii loo fiiriyo marka dadkaas nabiga calayh isalaatu wasalaam saas buu u ammaanay ayaga marka way kala darajo badan yihiin oo waxa weeyaan saabiquuna min almuhaajiriina eh, waalansaar yaa ka midi ayagaasaa darajo ka e eh, yani asxaabu gaswati badr baycat ridwaan waxa weeyaan eh, darajaad ayuu sii kala sareeyaa laakiin gibigoodu waxay macnaha wada wadaagsadaan markii saxaaba la yidhahda fadligaas dheeraadka iyo qiimahaas ay diinta islaamka ay u geysteen uu ilaahay subxaanahu wa tacaala ou ayagana ictiraafay uu u ogolaaday bay gooni u leeyihin walidaalika nin ibnu xasmi la yidhaahdo yaa wuxuu leeyahay saxaabada gibigoodao dhan waaba ahlu janna asigoo ilaahay qowlkiisa deliishanaya laa yastawii minkum man anfaqa min qabli اlfatح waqaatala ulaa'ika acdamu darajaة min aladiina anfaquu min bacd waqaatalu wakula wacada allahu اlxusna wakula wacada allahu اlxusna aayaddan waxay soo degtay markii fatxu maka waabu ku caddahay aayadii bay min qabli اlfatxi baa ilaahay u yidhi dadkii qablulfatxi wax la baxay naftoodii iyo maalkooda iyo dadkii fatxu maka kadib oo islaamka markuu xoogeystay soo islaamo wax la baxay isla darajo ma ahleedo ulaa'ika acdamu darajata min aladiina anfaquu min bacd kuwaa horo ee sadaqada iyo xoogooda naftooda qabla fatxi maka oo sanadkii sideedaad hijrada markay ahayd xoolaha la baxeen baa qiimo badan baa leeyahay kuwaasa ajir badan iska leh laakiin waxaa lagu soo ganaanudo lagu dhameeyey wakullan wacada allaahu lxusnaa dhammaantood ilaahay wuxuu u yaboohay xusna oo janno ah yaa layidhi marka saxaabatu rasuuli illaahi waxaa weeyaan dadka ahlusunna waxay qabaan inay kulluhum cuduul inay yihiin cuduul macnaha waxaa weeyaan ninka haddii isnaadka sida loo wado saxaabi haddii uu gaaro uma baahna saxaabigaan caadil miya tiqa miya faasiq waa lama dhahayo dibigooda waa caadiliin waxay sheegaan qowlkooda intoodana waa la aqbalaya maadaama ninkaan saxaabi yahay oo la xaqiijiyo sidaas weeyaan jacaylka ayaga la jeclaada iyo maxabadoodu dadka ummadda muxamed oo dhan laga hormariyaana waa diin yutaqarab bihi ila allahi tabaaraka wa tacaala isku darajo ma aha nin saxaabi ah iyo nin kale isku darajo maaha mahmaa kaana min almr imaam kasta ahaaba si kasta u ahaada saxaabatu rasuulillaahi dadka way ka sareeyaan jaceylkoodana waxa weeyaan waa waajib nebiga isagoo eh, ansaarta gooni uu sheegaya ninkii ansaarta jeclaada fa axabahum buu nabi aniga jaceylka u jecelyahay bu ayaga ku jeclaan ninkii ayaga necbaadane wuxuu yihi aniga u nacay nabiga calayh isalaatu wasalaam marka eh, saxaabada qadarid weyn iyo wanaag bay ku leeyihiin diinta islaamka marka la fiiriyo dad la darajeena malaha marka waa inuu hadalkeeda oo gooni ou nooga socnaadaa dadka kale waxyihiin waa qaymo marka dadka kale waxaa loo fiirinayaa wataabicuuna lahu biixsaan unbaa loo fiirinaya ayagaas miisaan bay yihiin ninkii wanaag ku raaca unbaa ayagana eh, wanaaga looga dayanaya laakiin ciddii khilaafta saxaabada wax macna ay leeyihiin mara marka sidaasaa waxay keentay saxaabadii ninkii saxaabiga ahay hadal hadalkiisii muxuu noqonaya marka waa mas'ala laga doodo diinta islaamka xujo miya qowlka saxaabiga ma samaya maya wixii ka same oo ka dambeeya inkastoo qofkaan caalimi oo weyn yahay waa qowl liaxadi lmuslimiina xujo waa wax la yidhahda ma jiraan laakiin saxaabada keli a laysku khilaafo ninkaan saxaabiga hadduu hadal yidhaahdo maa makaanatuhu min addiin kaasaa laga dooday musanifka taas buu hadda kaaga hadlay markaa wuxuu leeyahay faqaala ninkii wuxuu ihi qad samictu qawlaka imaamu shaaficiyow qowlkaadi waan maqlay fi lijmaaci waalqiyaas ijmaaca waxaad ka qabto iyo xujadiisa iyo daliilkiisa iyo intuu kala qaybsamo dhan waad noo soo sheegta waa fahma iyo qiyaaska iyo asbaabta keeni karto iyo adiladii inuu xujinayo waan fahmay bacda qowlika qowlkaada gadaasheed baan fahmay fii xukmi kitaabi illaahi aada ku qowshay iyo wa sunnati rasuulihi yacni markaan soo ogaaday kadib adiga qowlka aad ka qabtid kitaabka ilaahay sida loo xujaysanayo iyo sunnada nabiga calayhi salaatu wasalaam markaad sheegtay kadib baad ijmaaca iyo qiyaaskana aada noo sheegtay waxay yihiin waa fahmay buuri laakiin waxaan ku weydiinayaa ra'ayta bal iiga waran baa la weydiye imaamu shaafici aqaawiila asxaabi rasuuli ilaahay rasuulkiisa asxaabtiisa aqwaasha laga soo guuriyey bal ka waran idaa tafaraquu fiiha hadday iskhilaafaan hadda hadalkan waxa weeyaan wax lamida waa na soo hormaray masaa'il badan ee saxaabada ay isku khilaafeen imaamu shaaficina ra'yi uu ka doortay asbaabta u doortayna uu soo sheegay waa soo hormartay laakiin waxaad moodaa had jirtaan inay khulaaso iska tahay hadalkii hore oo lasoo aruuriyo unbay iska tahay faqultu waxaan idhi buuri imaamu shaafici nasiiru waan u ahaanaynaa minhaa min tilka alaqwaali ilaa maa waafaqa alkitaaba wasunna aqwaasha saxaabada hadday iskhilaafaan hadday meel isku waafaqaan ijmaac waayo kaa laga hadli maayo laakiin hadday iskhilaafaan waxaan qaadanaynaa midka ilaahay kitaabkiisa oo qur'aanka iyo sunnada midka waafaqsan aan qaadanayna hadday cumar iyo abuubakrin iskhilaafaan midkood aan helna qowlkiisa inuu aayad qur'aan ay u dhow dahay ama qiyaaskeeda ama sunnada nebiga ama wax looga qiyaas qaadan karo midkaas haddii uu jiro kan qur'aanka raacsan baa la aadaya la dhihi maayo saxaabatu rasuulillaahi abuubakrin weeyaan ma gefi karo lama dhihi karo haddiiba qofkan bashar uu yahay uusan macsuum uusan nebi ahayn khalad waa ka dhici karaa marka haddii saas tahay oy labadoodu iskhilaafaan waxa weeyaan midkii kitaabka ilaahay sunada nebiga u dhow baan qaadanayna buuri aw اlijmaaca aw maa waafaqa اlijmaaca yacni waxaaba adkaan kartabo inay saxaabatu rasuulilah iskhilaafaan kadibna ijmaac ay la hela maba dhici karo isagu laakiin waxaa loo jeedaa hadday saxaabada iskhilaafaan oo loo helo qaarkood qowlka ay yidhaahdeen wax u dhow macnaha ijmaac dhacay meel looga qiyaasan karo ama wax asigo u dhow oo kale haddii loo helo waa mooye haddii saxaabatu rasuulilah iskhilaafta ijmaac in la helo way adkaanaysa aw kaana asaxa fi lqiyaas faqultu waxaanu yihi nasiru minha waxaanu u ahaanayna on qaadanaynaa ilaa maa waafaqa alkitaaba kitaabka ilaahay wixii waafaq aw الsunata aw اlijmaaca aw kaana ahaada aصaxa fi اlqiyaas qiyaaska kan ugu ansaxsan labadii qowl midkeeda qiyaaska ugu dhow oo ugu ansaxsan baan qaadanaynaa buuri ayb intaas waxa weeyaan haddii saxaabada iskhilaafaan lama dhahayo fulaan ma gefi kara ee muxuu ku gafay saas lama dhahayo haddii saxaabatu rasuulillaahi hadday iskhilaafeen qowlka kitaabka ilaahay u dhawaa la qaadana haddii la yidhi waxaa min baabi owlaa ah saxaabada wixii ka dambeeya hadday iskhilaafaanna nin kastaba manhajkaasaa u yaallo oo ilaahay kitaabkii sunnada nebiga xujo ka ah ee la dhihi maayo imaam fulaan mas'aladan markuu qaadanay intay axaadiida ka martay ama qur-aanka adiga maa ka yaqaan lama dhahay taas waa xuja nin jaahil ou xujaysta weeyaan nin sheego karoo muslimiinta ka mid ena maba jirabo liannahu siduu imaamu shaafici noo soo sheegay sunnada nebigu wax koobi kara malaha saas hadday tahay dad badan bay dhaafi kartaa marka ninkan imaamka ah haddii uu meeshaan ku gafo qowlkiisaan in laga tago oo imaam kaloo asiga lamid ah ama asiga ka cilmi badan ama la darajo ah oo mas'aladii xaqaa waafaqa in la qaato wax dhib ay leedahay ma leh haddii saxaabatu rasuulillaahi day iskhilaafaan midkii kitaabka waafaqsan la qaadanay labadii imaam hadday iskhilaafaanna midkii ilaahay kitaabkii sunada waafaqsan unbaa la qaadanay waa manhaj waadixa weeyaan qaala marka ninkii tilmiidka ay wuxuu ihi afa ra'ayta bal iiga waran idaa qaala alwaaxidu minhum saxaabada mid kamida hadduu yihaahdo alqowla haddii uu yihaahdo laa yuxfadu aan laga xifdinaynin can gayrihi saxaabigaas waxaan ahayn oo minhu min asaxaabati kamid eh fiihi fii dalika alxukmi lahu liqowlihi muwaafaqatan aan laga xifdinaynin mid waafaqsan walaa khilaafa atajidu laka ma helaysaa xujatan ma helaysaa biitibaacihi asi in la raaco fii kitaabin ma ka helaysaa aw sunnatin aw amrin ma ka helaysaa ajmaca annaasu caleyh dadka ay ku ijmaaceen oo fayakuuna ou ahaado min alasbaabi ou ka mid ahaado allatii asbaabtoo qulta atri bihaa bisababihaa khabaran aada u qaadan waxaa la weydiiyey imaamu shaafici haddii saxaabatu rasuulillaahi iskhilaafto waan fahmnay madhabkaadu midka kitaabka ilaahay sunnadu dhowaa la qaadana waa fahmnay laakiin haddii mas'alada tan oo timid hal qowlu saxaabi baa la wax khilaafay iyo wax waafaqay midna lama hayo halkaas qowl keli aan haynaa marka halkii qowl ma la qaadanaa haddiise la qaatose maxaa uu daliil eh ilaahay kitaabkiisa ama sunnada ama dadka hadalkooda markii la qaato haddii hala qaatilida maxaa uu daliil ood xujo u helaysaa baa la weydiy marka qowlu saxaabi waxay ka mid tahay min aladilati almukhtalifa fiiha adilada mursalka istixsaanka almasaalix almursala qowlu saxaabi adilada laysku khilaafsan yahay ay ka mid yihiin qowlu saxaabi marka laysku khilaafsan yahay waa maxay waxa weeyaan an yaquula الصaxaabiyu qowla fi اlmas'alati laa wayantashiru hada اlqowl bayna الصaxaaba walaa yucrafu ligayrihi qowl laa laa qabuul walaa rad marka tariir m taxriir mas'alati nizaac baa la yidhahda waxa weeyaan qowlu saxaabi inuu ahaado horta waa shardi wixii ka sokeeya lama rabo ayib qowlkaasna haddana waxaa shardi an yantashira bayna asaxaaba inuu ahaado haalian waxaa shardiga eh, an laa yucrafa ligayrihi min asaxaaba qowl fi mas'ala laa muwaafaqa walaa khilaaf looma yaqaano marka qowlkaas asiga ah oon daliil kale aayad qur'aan lama haayo sunno lama hayo ijmaac lama haayo qiyaas lama haayo qowlu saxaabi baa la haayaa oo faafay wax ku waafaqoo saxaabada kamid en lama hayo wax ku diidana lama hayo marka kaas ma la aqbalaya iyo xujada lagu aqbalaya maxay tahay kaasaa laga hadlay afara'ayta iiga waran idaa qaala alwaaxidu mid ka mid ah haddii uu yidhaahdo minhu min asaxaaba alqowla haddii uu yidhaahdo laa yuxfadu aan laga xifdinayn can gayrihi saxaabigaas waxaan ahayn oo minhu min asaxaabati kamid ah fiihi fii dalika alxukmi lahu lidalika alqowli muwaafaqatan aan la xifdinaynin aan la soo guurin nin waafaqay walaa khilaafa nin waafaqay iyo nin khilaafsana lama soo guurinin qowlkaas saxaabiga keligiisaa la keli noqday markaasaa la weydiiyey atajidu laka ma u helaysaa xujatan biitibaacihi qowlkaas in la raaca wa xujaa maugu helaysaa fii kitaabin maugu helaysaa ilaahay kitaabkiisa aw sunnatin aw amrin maugu helaysaa ajmaca annaasu calayh dadka ay ku ijmaaceen oo fayakuuna uu ahaada qowlkaas min alasbaabi uu ka mid ahaa allatii asbaabtoo qulta aatiri bihaa bisababihaa khabaran oo aan idhaahdo wixii qowlkii saxaabi ku soo aroori khabar baa ku soo arooray aan idhaahdo marka kaas muu ahaysa imaamu shaafici sidaasaa la weydiiyey marka qowlkaas saxaabiga haddii saxaabada meel ku ijmaacaan xujo weyaan taas lagama hadlay hadday iskhilaafaan midka daliilka u dhawaa la qaadanaya laakiin midka laga hadlayo waa nin keli ah oo hadal yiriyey hadalkiina ou faafay wax waafaqay wax diidana aan lahayn markan qowlu saxaabi aan leenahay waxa weeyaan qowlka saxaabigaa waxaa lagu magacaabaa ahar baa mararka la yidhaahda xadiidka aharna waa la yidhaahdaa xadiidna waa la yidhahda khabarna waa la yidhaahdaa laakiin haddii la yidhaahdo alakhbaar waalaathaar ama alaxaadiid waalaathaar haddii la yidhaahdo axaadiida wixii nabiga laga soo guuriyaa loo yaqaanaa aahaarna wixii saxaabada laga soo guuriyaa la yidhahda laakiin mid ay iskaa darsoomin haddii waxaan athar marka laleeyahy ama qowl saxaabi hadal asiga uu sheegtay weeyaan laakiin haddii uu yidhaahdo fii cahdi nabiy sala allahu calayhi wasalam saasaan samayn jirin ama macnaha waxaa weeyaan umirna ama sunnada saasay ahayd ama nebigoo meesha jooga waxaa saas ay dhaceen hadduu yidhaahdo kaas xadiid waa laga hadli maayo laakiin waxaa laga hadlaa ninka saxaabiga inuu yidhaahdo hadal asiga u gaar ah maalan qawlu caliyin oo kale xadiu nnaasa bima yafhamuun aturiiduuna an yukadaba allahu warasuuluhu oo kale qowl alley qowl cali weeyaan dadka diinta waxaad ugu sheekaysaan waxay fahmi karaan oo cuquulkooda gaarayaan ma waxaad doonaysaan waxayna fahmaynin intaad u sheegtid aada sabab u noqotid ilaahay kitaabkii sunnada nebiga in la beeniyo kaas oo kalea waxaa la yidhaahdaa qawlkaasaa la yidhahdaa saxaabi ou leeyahy laakiin hadduu yidhahdo kunaa nafcalu fii cahdi nabiy sala allahu alayh wasalam kaa waxa weeyaan xadiid weeyaan liannau nebiga waktigiisa loo tiiriyey iyo yani joogitaankiisa lama dhihi kale aar maalan sidii horay usoo sheegnay caaisha qowlkeeda oo kale oo nebigaa i guursaday sagaal sano anigoo jiray markii caaisha tiriyey dad baa waa ahar bay yidhaahdeen baa layidhi khata faadix weeyaan aad bay u foolxun tahay maadaama nebigiyaa saan sameey laleeya ahar ma ah nebigaa laga hadlay nebigaa saan sameey haddii lagu yihahdo ahar waa dhammaad caaisha oo tiri nebigoo saan uu dukanaa arkay oo kale ay lamid noqonaysa nebigaa saan sameey haddii lagu yihahdo jaabir bn cabdillaahi wuxuu ihi kunaa naczilu wاlqur'aanu yanzil walaw kaana hunaaka shayun lanahaana canhu lqur'aan casli baan samayn jirnay mana naagta intaan u tagno yaa biyaha intay naga soo bixin baan kasoo bixi jirnay addoomanka sayna ilmo noogu dhalan bay marka casliga ma banaan yahay mase ma banaana lagu murmay markaasu wuxuu uri kunaa naczil wlqur'aanu yanzil buuri ficilkan waa samayn jirnay qur'aanka asoo nagu soo degay haddii dhici lahayd inuusan ilaahay ogoleen qur'aankaa naga reebi lahay marka wixii cahdiga nebiga dhacoo dhan waxaa laleeyahay walow nebiga makaanka yuuba joogine sunada nebigaa laga tirinaya maxaa yeelay yastakfuuna min annaasi walaa yastakfuuna min allahi wahuwa maca yani haddii ay nebiga ka qarsoonto ilaahay bayna ka qarsoomayni marka mujtamacaas waktigaas wixii dhacay oo dhan waa wax oo diinta ka mid ah marka kaa laga hadli maayo qowlu saxaabi waxa weeyaan bacda wafaati nabiy sala allahu alayh wasalam hadal uusan nebigana ka hadlin uu asiga bilowday aa la yidhahda aathaar taasaa la yidhahda kaa noqon ayb qultu lahu waxaan u iriyey maa wajadnaa waxaan helno fii haadaa midkaan kitaaban maa wajadnaa ma aanan helin baa layidhi fii haadaa midkaan kitaaban ma aanan helin walaa sunnatan haabita sunno suganna ma aanan helin wuxuu leeyahay qowlu saxaabi wuxuu yidhaahdo waa xujo qur-aan caddaynaya iyo sunno nebigoo caddaynaysaoo saxaabadii qowlkoodii hala qaato dhehaysa maya ma hayna buu leeyahay taas waxaad ka daliishanaysaa asxaabii kannujuumi biayihim iqtadaytum ihtadaytum inayna jirin inuusan xadiidkaas jirin low ay arrintaas sugnaan lahayd waxay noqon lahayd qowlu saxaabi xujo inuu ahaan lahayd laakiin waxaas ma jiraan qowl asxaabi kanujuumi wanaag waa tahay ammaan waa tahay laakiin wixii wanaagsanba xadiid nebiga lagama dhigi karo haddaad tiraahda qaala rasuullah ina asamaa fawqa alardi ayadoo sax tahay laakiin lagaama yeelay hadalka nebiga ma yiri baa lagu leeyahay laakiin ma dhihin waase fiican yahay xaq waay maya adigo ha kula fiicnaada laakiin nebiga ma yiri unbaa laga hadlay marka nebiga saxaabada ilaahay intuu ku ammaanay ama nebigu ku ammaanaa ugu filan laakiin adiga mid kale uu bilaabin mayse markaa musanifku wuxuu ku leeyahay annaga ma hayno qur-aan ama sunno dhahaya qowlkii saxaabiga waa xujo dhahaya ma hayna buu leeyahy walaqad wajadnaa waxaan helnay ahla alcilmi dadka cilmiga uu saaxiibka ya'khuduuna inay qaadanayaan biqowli waaxidihim midkooda hadalkiisa maratan inay qaadanayaanaan helnay wayatrukuuna ukhraa markanana ay ka tegayaan markii aayad qur-aan iyo xadiid ayna ku soo aroorin haddaan u laabanay buu yidhi marka dadkii ahlu cilmiga ahayne mar waxaan aragna igoo qowlkii saxaabiga daliishanaya mas'aladii marna igoo khilaafaya qowlkii saxaabigaan aragnay buu yidhi wayatafaraquuna wayatafaraquu haddana kala tegayo fii bacdi maa akhaduu waxay qaateen qaarkiis bihi bisababi dalika alqowl oo minhum min ahli اlcilm dadka ahlu cilmigaa qowlkaas saxaabigaa marna way xujaysteen oo waan aragnay marna way diideen macnaha mas'ale lagu ijmaacsan yahay oo laleeyahay qowlu saxaabi waa xujo na ma jirto mas'ale lagu ijmaacsan yahay oo laleeyahay xujo ma ahna mara buuri dadkii ahlucilmiga ahay waa isku khilaafeen marka waxay noqotay adila almukhtalafu fiiha ayib qaala ninkii tilmiidka wuxuu iri failaa ayi shayin shay ka ahoo sirta adiga aad aada u ahaatay min hada yani maxaad qaadataa la weydiiyey imaamu shaafici haddii aad tahay maxaad qaadatay baa la weydiiyey qultu waxaan iri buu ihi ila itibaaci qowli waaxidin waaxidka qowlkiisa in la raacaan qaatay idaa lama ajid kitaaban haddaanan helin walaa sunnatan aanan helin walaa ijmaacan aanan helin walaa shay-an aanan helin oo fii macnaahu macnaa maa dukira yuxkamu lahu bixukmihi qowlkaa saxaabiga xukumkiisaa loo xukminayaa oo wujida idaa wujida macahu haddii la helo qiyaasu wuxuu leeyahay aniga haddaan qur'aan aanan helin ama sunnada nebiga ama ummadda meelay ku ijmaacday haddaanan helin mas'alada wax kale ay ku soo aroorin qowlkaas saxaabiga ah waan qaadanayaa buu xujo baan u qaadanaya imaamu shaafici warkiisa waadix weeyaan inkastoo ahlu cilmiga isku khilaafeen dadkaas dadka khayr badan oon ku raaci lahay mala buu leeyahay intaan aniga qowl iska bilaaban lahay waxa weeyaan mas'alo lagaaga horeeyo oo dad ay kaaga horeeyaan aada bay qiimo badanta walidaalika adiga haddaad rabtid inaad mas'alo sheegtid mas'alo saas weeyaan kitaabka ilaahay baan ka qaadanay weliga ha isku dhihin daalib cilm markaata kitaabka ilaahay sunnada dadkao dhan way wada ka wada qaataan laakiin mas'alada markaad sheegtid daliilkeedana aada sheegtid haddana waxaad ku dartaa dadka yirahd mas'aladan qaatay ku dar oo sidii adiga aan loo fahminin qowlkan adiga bilowday inaad aad ahayn marka mas'alada waxaa weeyaan daliilkeeda waa kaa qur-aankaa sunnadaa u daliil ah qowlkaana waxaa qaatay imaamkaas fulaan iyo fulaan iyo fulaan sidaasaa loogu camal falay dhe sidaasay ku habboontay laakiin nin ilaahay kitaabkii sunnada ra'san wax ugu qaadan kara adiga oo dadkii kaleo dhan xaq ay ka dhumeen adiga soo heshay wax dhacaya maaha liannahu macnaheedu waxay ka dhigan tahay ummaddii dhan way dhuntay oo ummatu muxameda xaq ka maqnay aniga aan soo helay walidaalika imaamu shaafici mas'alat aljad markaan ka hadlaynay labadii qowl marka la isugu khilaafay oo qowlkiisa daliilka markuu sheegaa layidhi qowlkaada hadduu qawi yahay maxaad u dhihi waysay walaalihii jadka waa lagu xijaabay marka wuxuu ri wax iiga horeeya malaha anigana qowl ma bilaaban kara buu yidhi maadaama dadkii saxaabada iyo taabiciinta labadan qowle isku khilaafeen mid cusub aniga ma keeni kara buu wabitaali labadan qowl mid inaan ka doorto waa leeyahay laakiin mid kale oo cusub inaan bilowda malihi buu ku yidhi marka marka sidaasaa la rabaa waxa weeyaan mas'alada daliilkeeda aada sheegato ninka adiga arrintan qaatayna waa inaad sheegta laakiin mas'aladiga adiga aan lagaaga horreynin inay noqoto mas'aladiina mas'alo hore u dhici jirtay ay tahay waxa weeyaan wax laga aqbalaya ma ah marka imaamu shaafici uu leeyahay haddaanan ilaahay kitaabkiisa helin ama sunada ama ijmac walaa shay-an fii macnaahu yuxkamu lahu bixukmihi aw wujida macahu qiyaas waan qaadanayaa qowlku saxaabiga xujo baan ka dhiganaya intaan aniga bilaabi lahay markaasuu musanifku wuxuu raacsiiyey waqalla waxaa yar maa yuujadu inta la helayo min qowli lwaaxidi minhum midka ayaga ka mida saxaabada hadalkiisa laa yukhaalifu gayruhu asiga qofan ahayn ousan khilaafayn in la helo waaba adag tahay min hada midkan ka mid wuxuu wuxuuna anigoo dhahaya qowlka saxaabiga haddii wax kale la waayo waan qaadanaya anigoo dhahayo laakiin waxaaba adag buu leeyahay qowl saxaabi keli ah oo wax khilaafsan aan la helaynin waa in la helo waaba adag tahay buuri hadday dhacda laakiin waa qaadanay laakiin waxay u baahan tahay qowlka saxaabiga horta baada in aad taxaquq ku samaysid hal yahbutu canhu hada alqowl sida nebiga xadiidkiisa loo raadinaya isnaadka yaa saxaabada qowlkeedana waxay u baahan tahay in la raadiya inuu ka yahay qowlkan iyo in kale wa qalla waxaa yar maa yuujadu waxa la helayo min qowli lwaaxidi saxaabada qowlkeeda mid kamid aho minhu min asaxaaba laa yukhaalifuhu gayruhu saxaabigaas waxaan asiga hen uusan khilaafaynin min hada min hada nawc in la helo waaba adag tahay buuri laakiin hadday dhacdoo la helo waan qaadanayaa qowlka saxaabiga xujaan ka dhigayna ayb manzilaة اlijmaci wاlqiyaas qaala wuxuu ihi faqad xakamta waad xukmisay baa lihi imaam shaaficiyow bilkitaabi wasunna kitaabka ilaahay sida loo deliishanayo iyo shay kastoo sida looga horumarinayo waa fahamay iyo sunnada nebiga sida loo daliishanayo iyo shay aya looga horumarinayo ee fa kayfa xakamta bilijmaaci ijmaaci saad ugu xukmisood u tiri waa xujo oo daliil sharciga ah maxaad u tiri uma xakamta bilqiyaasi qiyaaska haddana maxaad ugu xukumisaa layidhi oo fa aqamtahumaa labadoodii aad istaajisood joojisay maca kitaabin aw sunna adiga yidhi ijmaaca waa xujo qiyaaskana waa xujo oo waxaad ka daba dartay baa layidhi kitaabkii ilaahay iyo sunnadii nabiga yaad kala meel dhigtay marka maxaa kugu daliil a ah baa layidhi faqultu waxaan yidhi innii aniga wain akamtu bihaa wain xakamtu bihaa bihimaa ijmaaca iyo qiyaaskaba aan xukume kamaa axkumu bilkitaabi wasunna sidan kitaabkii sanadu ugu xukminaaba aan xukmiyoon daliil baan ka dhigtee fa aslu maa axkumu bihi intan ku xukminaaya asalkiisa oo minhaa min tilka ka mid ee muftaraqun waa kala tagsan tahay buuri saxiix buu yidhi min naaxiyati alistidlaal kitaabki ilaahay waan daliishanaa sunada nebiga waan daliishanaa ijmaaci waan daliishanaa qiyaaska waan daliishanaa laakiin anagoo intoodii wada deliishanayo bay haddana waxay kala yihiin buu ku qaybyaala bay kala yihiin oo macnaha waxa weeyaan xujo baa isla ahaadaane haddana sibay usii kala tagsan yihiin marka sidaa daraaddeed wa inii wain xakamtu aanbu xukmiya biha bitilka aladila ama bihimaa bikitaab eh, bilqiyaasi walijmaac kamaa axkumu saan uu xukminaya bilkitaabi wasunna fa aslu maa axkumu bihi intan wax ku xukminaya asalkeeda oo minhaa min tilka aladila muftaraqun waa kala tagsan tahay buuri wajhu listidlaal iyo darajat listidlaal waa ku kala fog yihiin laakiin daliil baa isla noqdaane qaala ninkii wuxuu yihi markaan afa yajuuzu ma bannaan yahay an takuuna usuulun inay jirto usuultoo mufaraqatu lasbaabi asbaabteeda ay kala tagsan tahay yuxkamu fiiha in lagu xukmiyo xukman waaxidan xugum keli ah usuul oo waxa weeyaan kitaabkii sunadii ijmaaci qiyaastii waxay ka mid tahay adila almujmac calayha bilistidlaal marka waa usuul usuushaas inay usuul ay tahay mid kastana haddana sida lagu aqbalayo kan kale sida lagu aqbalaya ay ka duwan tahay ma dhici kartaa leeri oo hal xugumna lagu qaato oo la yidhaahdo mid kasta waa xujo sababtatan ay xujo ku noqotayni midaan kale ay khilaafsan tahay ma dhici kartaabaa la weydi afa yajuusu ma banaan tahay an takuuna usuulun inay ahaato usuushoo mufaraqatu lasbaabi asbaabteeda la kala geey yuxkamu fiiha usuushaas in loogu xukmiyo ma banaan tahay xukman waaxidan xukmi oo keli ah in lagu xukmiyo ma banaan tahay qultu waxaan idhi buu ihi imaamu shaafici nacam yuxkamu bilkitaabi waa loogu xukminay iyo wasunnati almujtamaci calayha sunnadii lagu ijmaacay sunnada mujtamac calayha waxa weeyaan maa nuqila akara min ariiq sunnada saddex ariiq afar ariiq loo mashhuur ama casiiz iyo wixii ka badan ah sunna mujtamac calayha imaam shaafici saasuu ku magacaabaya mutawaatirkii wixii la mid ayib aladii midkaasoo la اkhtilaafa fiiha